alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu faslun fi man huwa afdal اlummati bacda alrasuuli wadikri الsaxaabati bimaxaasinihim wاlkafi can masaawiihim wma shajara baynahum wbacdahu اlkhaliifaة الshafiiqu nicma naqiibu اlummati الsidiiqu daka rafiiqu lmustafaa fi lgaari shaykhu lmuhaajiriina waalansaari wa huwa aladii binafsihi tawallaa jihaada man can ilhudaa tawallaa haaniihi fi lfadli bila rtiyaabi asaadicu nnaatiqu bisawaabi acnii bihi shahmaa abaa xafsin cumar man daahara addiina alqawiima waannasar asaarimu lmunki cala alkufaari wa muusicu lfutuuxi fi lamsaari haaliuhum cuhmaanu dunnurayni dulxilmi walxayaa bigayri mayni baxrulculuumi jaamicu lqur'aani minhu staxat malaa'iku raxmaani bayaaca canhu sayidu lakwaani bikafihi fi baycati ridwaani waraabicu bnu cammi khayri اrusuli can ilimaama alxaqa da lqadri اlcali mubiidu kulli khaarijiyin maariqi wa kulli khibbin raafidiyin faasiqi man kaana lilrasuuli fii makaani haaruuna min muusa bilaa nukraani lafii nubuwatin faqad qadamtumaa yakfii liman min suu'i dannin salima fa sittatu lmukamiluuna alcashara wa saa'iru saxbi lkiraami albaaraara wa ahlu beyti lmustafa aladhaaru wa taabicuuhu saadatu alaakhyaaru fakulluhum fii muxkami alqur'aani ahnaa calayhim khaaliqu alakwaani fi lfatxi walxadiidi walqitaali wغayriha bakmali اlkhisaali kadaka fi اtowraati wاlinjiili sifaatuhum macluumaة الtafsiili wadikruhum fi sunnati اlmukhtaari qad saara sayra الshamsi fi اlأqطaari ثuma الsukuutu waajib cama jara baynahum min ficli ma qad qudira fakuluhum mujtahidu muhaabu wakhiطuhum yakfiruhu lwahaabu casharkaani waa dersigii afar iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii sullamu lwusuul ilaa cilmi اlusuul oo uu iska lahaa alxaafid اlxakami fii towxiid illahi waitibaaci rasuul oo iska lahaa alxaafid اlxakami dersigan sanad ka hor baan akhriyey marka halkaa dersi baa khadka ka baxay oo duubitaankiisu dayacmay muslimiintii dhagaystana ii soo gudbiyeen aan rabaa dib inaan u duubo sidaa awgeed darsiga afar iyo tobnaad oo kaleeto oo ku jira waa hal darsi darsigii saddexiyo tobnaad baa laba jeer youtubeka la geliyey darsigaana kii afariyo tobnaad noqonaya waan duubay waan akhriyay laakiin wuu dayacmayoo waan youtubeka la soo gelin darsigaana marka kan afariyo tobnaad ah kan ka dambeeyana shan iyo toban buu noqonaya insha allahu tacaala waa duuban yahay musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa baabkan darsi ahaan waa darsiga afar iyo tobnaad fasal ahaan marka la yidhaahda kitaabkana waa fasalka labi-iyo tobnaad fasalka labiiyo tobnaad buu noqonayaa xagga fusuusha fasalkii ka horreeyey baa koob iyo tobana isaguna labi labiiyo toban buu noqonayaa xagga darsi ahaanna waa darsiga afariyo tobnaad wuxuu musanifku meeshaan fasalkan kaga hadlayaa shan qodob buu kaga hadlayaa qodobka koobaadi waxaa weeye mas'alatlkhilaafa oo ah nebiyulaahi maxamed hadduu dhintay see ummaddu khaliif u samaysanaya yaase khilaaf noqonaya madaxweyne ummadda u noqonaya iyo labo wuxuu kaga hadlayaa musanifku fasalkan tafaadulka dhexdooda yaalay saxaabada nebi maxamed inay kala fadli badnaayeen xagga khilaafadan ay ku kala fadli badnaayeen saddex asxaabta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ahlu beytkiisa in xigto iyo sokeeyo laga dhigto lana jeclaado lana difaaco oo xurumaadkooda la ilaaliyo iyo qaymahoodoo la difaaco afar wixii wanaagoo ay lahaayeen in la sheego wixii khaladoo ka dhacayna aan xumahooda la baarbaarina laga ilaabo oo laga afhaysto shan wixii dhexdooda dhacay ee dagaal iyo fitan ah in laga aamuso lana ogaado dhammaantood inay mujtahidiin ahaayeen koodii dagaalka ku saxnaana laba ajar uu leeyahay koodii gafsanaana hal ajar uu leeyahay gafka ka dhacayna ilaahay uu u dhaafayo subxaanahu wa tacaala wuxuu musanifku yidhi faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii man shay u fasal ah huwa asaguba afdalul ummati ummadda ugu fadli badan bacda rasuuli rasuulka gadaashiisa sala allahu caleyhi wasalam nebi maxamed gadaashi ummadda ayaa ugu fadli badan kow iyo wa dikri saxaabati saxaabada sheegid saxaabada sheegiddooda bimaxaasinihim wanaagyaalkoodii iyo wanaaggoodii laga sheekeeyo lagu sheego iyo wal kafi in laga joogo can masaawiihim wixii khalad oo ka dhacay iyo wamaa wixii shajara dhex maray baynahum dhexdooda in laga joogoo laga afhaysto wa bacdahu rasuulka gadaashi wa bacdahu bacda bacdarasuuli rasuulka gadaashi alkhaliifatu khaliifadii ayaa ahaaday ashafiiqu ee dhimrinta badnaa yuu khaliif uu ahaa lahu rasuulka iyo weli ummatihi ummadiisa rasuulka ummaduu khaliifu uga ahaa ummaddana hogaamiyuu u ahaa wa bacdahu rasuulka gadaashi waxaa ku sugnaaday alkhaliifatu hogaamiyihii ashafiiqu ee dhimrinta iyo naxariista badnaayo u naxariisan jiray ummadda nicma alla wanaagsana ummati ummadda cariifkeeda iyo hogaamiyaheedu as-sidiiqu sidiiq ayaa waxaa weeyaan kii runta badnaa ayaan ammaanta ku khaas yeelaya almaqsuusu bilmadxi midka ammaanta lagu khaas yeelaya asidiiqu waa runbadane abubakr wey sidiiqu abubakr sidiiq magaciisa caadigana waxaa la yidhahdaa cabdulaahi aabbihiina cumaan baa la yidhahdaa abubakr magaci hadii lagu yidhahda aabihi aabbihi cabdulaahi ibnu cumaan baa la yidhahdaa cabdulaahi ibnu cumaan abubakrna waa kunyo abuquxaafana waa kunyo nicma alla wanaagsana naqiibu lummati ummaddaa hogaamiyaheeda asidiiqu sidiiq ayaa u wanaagsan daaka kaasi rafiiqu mustafa nabigii la doortay kii la saaxiibay weeye oo saaxiibkiisa ahaa fil qaari godka oo markay nabi moxamed iyo saxaabadiisu magaalada maka ay ka qaxayeen ka hijroonayeen dheh dee god bay galeen waa ninkii godka la galayo uu lahaa nebigu qur-aanka laa taxzan ina allaha macana ilaahay baa la jirankanahe ha murugoonin daaka kaasi rafiiqulmustafaa kii la doortay kii la saaxiibay weeye fil qaari godka shaykhulmuhaajiriina muhaajiriin waa yeelkoodii weeye iyo wal ansaare ansaar asagaa sheekh iyo waa yeelba u ahaa oday buu u ahaa ragka waaweyn waa jireenoo aabihii baa saxaabi ahaa laakiin muhaajiriin iyo ansaar marka la yidhaahdo inkastoon aabihii muhaajirin ahayn ansaarna ahayn laanna dadkii sanadkii sideedaad islaami buu ku jiray ayib shaykhulmuhaajiriina muhaajiriinta sheekhooda ahaa iyo wal ansaari ansaar wa huwa abubakar alladii ruuxii weeye binafsihi laftirkiisa iyo naftiisa tawallaa maamulay jihaada man ruux la dagaalankii canilhudaa hanuunka iyo diinta tawallaa ka jeensaday labada tawallaa isku mid ma ah jihaadkii dadkii diinta ka baxay lala dagaalamayey asagaa tawaliyoo gacanta ku dhigay oo hogaaminayay tawallada horte marka hore waa maamul jihaadkaas asagaa maamulayay yuu ku jihaadayay man canilhudaa tawallaa dadkii jihaadka ka jeensaday diinta ka jeensaday wahuwa abubakar alladii kii weeye binafsihi naftiisa tawallaa maamuloo hogaamiyey jihaada man dad la dagaalankooda canilhudaa hanuunka tawallaa ka jeensaday halkaa abubakar buu kaga baxa aaniihi kan labaad oo xagga khilaafada iyo fadliga ku xiga xagga khilaafadana khilaafadii abubakar markay dhammaatay cumar baa ku xigay xagga fadliga haddii la yidhahdana saxaabada nebi maxamed abubakar baa ugu fadli badnaa oo cumaanna cumarna waa ku xigi aaniihi kan labaad aanii abibakrin fi lfadli xagga fadliga bilartiyaabin shaki shakila'aan assaadicu kii caddaynaya weeye annaaiqu xaqa ku hadlayay annaatiqu ee ku hadlayay bisawaabi sawaabka acnii waxaan ula jeedaa bihi nactigan iyo tilmaantan ashahma caqlilowgii caqliga badnaan abaa xafsin xafsa aabbaheed ahaa cumar ahaa man ruux baan ula jeedaa daahara muujiyey addiina diinkii al alqawiima ee toosnaa wa nasara u gargaaray as assaarimu kii al munki ee ciqaabayay calal calalkufaari gaalada dushooda ayaan ula jeedaa wa muusiculfutuuxi furashooyinka kii ballaariyey fil amsaari magaalooyinka weeyaan <clears throat> cumar wuxuu ku sheegay dhowr tilmaamood horta kaalinta labaad buu ku jiraa xagga fadliga iyo wanaagga saxaabada wuxuu kaloo kaalinta labaad kaga jiraa xagga doorashada iyo ikhtiyaarkii khilaafada tilmaamo dhowr ku sheega assaadic sadciga waxaa loo yaqaanaa shaygoo la kala dhambalo la jeexoo la caddeeyo annaatiqu bisawaabi xaqa ayuu ku hadlayay oo xaqu la jahray ashaham waa ruuxa dakiga aho caqliga badan man daahara diina diinka ruuxii muujiye alqawiima toosnaayo wanasara u gargaaray assaarim waxaa la yidhahdaa seefta galka laga siibay ee wax goynaysa macnaheedu waxa weeye assaarimu kii goynayay almunkii ee ciqaab ku ridayay iyo jab calalkufaari gaalada wa muusicu lfutuuxi fil amsaari magaalooyinkana kii ku ballaariyey buu ahaa in la furo ayib marka kulli waa tilmaamaad uu leeyahay aaniihii abubakarkiisa labaad filfadli xagga fadliga bilartiyaabin shakilaan assaadicu kii cadaynaya weeye bilxaqi xaqa almujaahiru ee la jahraya weliba bay ka dhiganta annaatiqu ee ku hadlayay bisawaabi sida saxda oo sawaabka ku hadlayay meelo badan buu qur-aanka ilaahay ku waafaqa acnii waxaan ula jeedaa bihii nactigaa iyo tilmaantaas ashahma caqlilowgii caqliga badnaa abaa xafsin xafsa abehdaa cumar cumar baan ula jeedaa man ruux baan ula jeedaa daahara xoojiyay addiina diinka alqawiima ee toosanoo wanasara u gargaaray assaarimu kii goynayey almunkiya ee ciqaabayay calal calalkufaari gaalada almunki mina nikaaya laga keenayo waxa weeye wuxuu ku riday haziimo iyo jab wa muusicu futuuxi furashooyinka magaalooyinka la furto wa muusicu lfutuuxi Eh, waxa weyaan furashooyinka kii ballaariye weeye fil amsaari oo magaalooyin badan ayuu furtayoo abubakar wakhtigiisi waxaa ku furnaa dagaalo xagga gudaha ah oo murtadiin iyo dadkiisa kada didayuu la dagaalamayay markuu dadkii gudaha abubakar hawshoodii dhammeeyey oo ardulxijaas joogay oo ka wada adkaaday gaaladii iyo intii raacday ayuu dhintay markuu dhintay cumar marka wuxuu u jahaystay magaalooyinka wixii bannaanka ka ah oo dee magaaladaasi ardulxijaaz iyo gudaha wadanka muslimiinta bannaanka wixii ka ah inuu ku duulo oo markaa iyagana soo gacangeliyo masar iyo waxa weyaan ciraaq iyo wakhtigaasaa la furta shaam iyo aaliuhum kan sadexaynaya xagga khilaafada iyo fadligaba xagga khilaafada xilka ayaa sadexaynaya abubakar baa ugu horreeyey cumaan baa ku xigay waxaan ka wadaa cumar baa ku xigay cumar baa sadexaynaya waa xagga khilaafada iyo xilka la qabto xagga fadligana waa sidoo kale asagaa ruuxii saddexaad ah cumaanu cumaan weeye dun nuurayni laba iftiinla ahaa labada iftiin u saaxiibka ah labada iftiin waxaa loogu bixiye yidhahdaano caan baxday labadii gabdhood oo nebiga isaga dambaysay sal alei waslam nebigaa gabarh siiyey markuu gabadhii ay ka dhimatayna mid kale ugu dara nebiguna aad buu u ammaanay inuu xididtinimada ku fiican yaho ruu xididtinimada ku fiican uu ahaa aaliuhum koonada saddexaad cumaanu cumaan weeye cumaankii dun nuurayni laba iftiinla ahaa cumaankii dulxilmi dulqaadka u saaxiibka ahaa iyo walxayaa xeshoodka biqayri maynin been la-aan almayn waa alkadib biqayri maynin been la'aan ayib been la'aan baxrul culuumi culuumta baddeeda ayuu ahaa iyo fahamka jaamiculqur'aani qur'aanka kii jamciyey ayuu ahaa oo markuu ka baxay ka baqay dadku inay iskhilaafaan oo qur-aankii la isku khilaafo wakhtigiisii ayuu waxa weeyaan qur-aankii hal kitaab ku jamciyey baxrulculuumi culuumta baddeeda ayuu ahaa jaamiculqur'aani qur-aanka kii jamciyo isu keenay weeye minhu asaga xaggiisa cumaan ah ayay istaxat istaxyat ma aha gabaygu saa u leeyahay istaxat ka xishootay malaa'ikuraxmaani allaha raxmaanka malaa'igtiisii malaa'igta ilaahay nebiyulaahi maxamed oo hameen maalin guriga caaisha dhex fadhiya baa abuubakar albaabka soo gargaraaca caaishana abubakar baa dhalay oo dee nebigu xidid la yihi waxba nebigu fadhigii iskama bedelin sidiisiibuu isaga sii ahaa waxoogaa buu la sheekaystay wuu baxay maalinkii labaad baa waxaa markii labaad waxaa usoo garay abubakar cumar dan kama gelin nebigu sal sidiisiibuu ahaa cumaan markuu soo galay uu ogaaday cumaan inuu soo gelayo nebigu waa waa waa fariistay maryihiisi buu aruursaday xoogaa buu la sheekaysto wuu baxa caaisha waxay ku tiri abubakar iyo oo aabbaha iyo cumar markay kuu soo gelayeenba qaabkan maadan samayna markuu cumaan soo gelaya maxaa saa u samaysay markaasaa nebigu wuxuu yidhi waa nin xishood badan oo malaa'igta ilaahay baa ka xishoota malaa'igta ilaahay ninkay ka xishoota miyaanan anugu ka xishoonaynbu marka malaa'igta ilahay baa ka xishoon jirtay cumaan minhu xaggiisa istaxad waxaa ka xishootay malaaiku raxmaan ee allah raxmaanka malaa'igtiisa baayaca mhmm waxaa bayca u qaaday canhu xaggiisa sayidul akwaani koonka sayidkiisi oo nebi maxamed sala alla aleh wasalam bikoomanka bikafihi calaa cashiisuna bayca ugu qaaday iyo heshiis fii baycati ridwaani raalli ahaanshaha baycadiisii waynukii kitaabkii waxaan ku soo marray khulaasatu nuur yaqiinka ahayo nebiyulaahi moxamed markuu xudaybiye cumradii laga hor istaagay sanadkii lixaad ee hijriga ayuu cumaan u diro wuxuu ku yidhi bal orad inta u tagto quraysho waxay rabto waa kuwana xarabka noo diidane soo weydii marka way qabteenoo intay gacanta ku dhigeen bay cabaar hayeen markaasaa waxaa nebiga lagu yidhi ninkii cumaan ahaa waa la dilay oo quraysh baa dishay markaasuu ciidankii diyaariyey oo bayca la galay marka asagoo maqan baa nebigu sala allahu calayhi wasalama bayca u qado wuxuu yidhi gacantaydan cumaan oo iga maqanoo hadduu ila jooga baycada ila geli lahaa ayaan baycada uga qaaday ogaada marka asagoo maqan baa nebigu xilkiisii u qabtay markuu nebigu ogaaday sal alla alay inuu nool yahay oo aan la dilin baayaca waxaa ka baycada u qaaday canhu xaggiisa sayidul akwaani koonkan oo dhan sayidkiisaoo nebi maxameda sal alla lay bikafihi calaa cashi fii baycati ridwaani raalli ahaanshaha baycadeedii iyo heshiiskeedii waraabicu kan afraad waa xagga khilaafada iyo xagga fadligaba ibnu cammi khayri rusuli rususha kii ugu khayrka badnaa ina adeerki weeye acnii waxaan ula jeedaa arinkaas alimaama imaamkii alxaqa ee dhabta ahaa imaamkii dalqadri sharafta u saaxiibka ahaa alcali ee sarreeyey ah. waa khaliifkii afraad oo muslimiinta cali bnu abi aalib waxaa ugu fadli badan xilkan ugu horreeyay abubakar cumar baa ku xigay cumaan baa saddexaa cali baa ugu dambeeyey waa nabigeena adeerkii sal alay slam waraabicu kan afraadi xagga khilaafada khilaaf maaha waa khilaaf waa xilkii la hayay madaxtinimada iyo xagga fadligaba ibnu cammi khayri rusuli rususha kii ugu khayrka badnaa in adeerkii weeye acnii waxaan ula jeedaa yani bidaalika arrinkaasoo tilmaanta ah alimaama imaamkii alxaqa ee dhabta ahaa dalqadri qadarka oo saaxiibka alcali ee sarreeyey mubiidu kulli khaarijiyin maariqi wa kulli khibbin raafidiyin faasiqi huwa asagu mubiidu kulli khaarijiyin mid kasta oo khaariji ah oo takfiir ah kii baabi'inayay weeyanoo burburinaya maariqin ee diinta ka baxay wa kulli khibin wa mubiidu kulli khibin mid kasta oo khaa'in ah kii waxa weeyaan burburinaya weeye raafidiyin ee raafidi oo shiica ah faasiqiin ee daacada ilahay ka baxay waa qayb ka mid a ah shiicada raafidadu raafidada ayaa waxay tahay qayb ka mid ah shiicada macnaha ninkii khawaarijta la dagaalamo oo meel saaray buu ah shiicada iyo kuwa raafidadana waxaa weeye kuwii ninkii meesha ka saaray buu ahaayoo dee inaysan xaq ku taagnayn tilmaamadu caddeeyey ah, wakhtigiisii wixii ka dambeeyey bay bilowdeen laakiin madhabkooduu caddeeyaa laga wadaa mubiidkuna waa mudamir kii burburinaya wey ibaadadu waa tirtirid mubiidu kulli khaarijiyin mid kasta oo takfiir oo khaariji ah kii burburinaya weeye maariqin ee diinta ka baxay wa kulli khibbin wa mubiidu kulli khibbin alkhibbu wa alkhaa'in qofka khaa'inka aho khidaaca iyo dhagarta badan wey mid kasta oo khaa'in ah kii burburinaya weeye raafidiyin ee raafidi ahoo faasiqin daacada ilahay ka baxay man ruux weeye cali kaana ahaaday lirasuuli rasuulka u ahaaday fii makaani haaruuna fii mansilati haaruuna haaruun booskiisiibuu u joogaa min muusaa muuse uu u joogay bilaa nukraanin inkirila'aan iyo diidmala'aan sidii nabi muuse iyo nabi haaruun isku ahaayeenoo nebi haaruun uu ugu kaalmayn jiray nebi muuse oo dacwada iyo khayrka uu garab u siin jiray baa caliy bnu abi aalibna nebi moxamed garab ugu ahaa laakiin hal masle kaga duwan yaha waa maxay laa fii nubuwati nabinimo maya oo dee haruun nebi buu ahay cali nebi ma aha faqad qadamtu waan soo hormariyey maa shay yakfii ku filan liman ruux min suu'i dannin mala xun salima ka badbaaday ruuxii aan mala xun qabin ee fiican oo mala xumaan ka badbaaday hawshaas ayada horaan waxaan ugu soo hormariyey nebiyulaahi moxamed nebi ka dambeeya inuusan jirin cali bn abi aalibna uusan nebi ahayn fa sittatu lixdii fa yaliihim waxaa ku xiga filfadli xagga fadliga waxaa afartaa saxaabi ku xiga asitatu lixdii almukamiluuna ee dhammaystirayay alcasharata tobanta tobanka dhammaystirayay oo waa kuwe waxay ahaayeen dalxatu bnu cubaydillaahi iyo zubayr ibnu cawaam iyo sacad ibnu abi waqaas iyo saciid ibnu zayd iyo waxa weye cabdiraxmaan ibnu cawf lixdaasay ahaayeen lixdaa iyo afartii isku dar toban tobankaasaa waxaa la isku yidhaahdaa alcasharatu lmubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey kuwaasaa la isku yidhaahdaa marka lixda dhimani waa طalxatu bnu cubaydilaahi azubayr bnu cawaam cawaam sacd bnu abi waqaas iyo saciid ibnu zayd waa afar cabdiraxmaan ibnu cawf waa lix iyo ninka la yidhaahdo lixdaas weeye طalxatu bnu cubaydilaah azubayr bnu cawaam saciid ibnu zayd sacd bnu abi waqaas <coughs> iyo cabdiraxmaan ibnu cawf saasay ku noqonayaan marka maaqay isku noqdeen dalxa iyo zubayr ibnu cawaam sacad iyo saciid cabdiraxmaan ibnu cawf maaqay isku noqdeen dalxa zubayr ibnu cawaam cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibnu abi waqaas saciid ibnu zayd waa shan iyo afartoodii isku dara sagaal bay noqonayaan markaas Eh, ruuxa lixaad kumu aha sax wey ubayda waa sheegna waa sax wey horar u sheegna lixdaasay marka waxay noqonayaan almubasharuuna biljanna almukamiluuna ay dhammaystirayaan alcasharata tobanka wasaa'iru saxbi saxaabada dhammaantood alkiraami iyo wasaa'iru saxbi saxaabada dhammaantood alkiraami ee karaamada lahaayee wanaagsanaa albararati ee baariyaalka ahaa ayaguna waa dad wanaagsan oo ahlu khayr ah oo dad wanaagsan bay ahaayeen wa ahlulbeyti iyo wahlbeyti wa ahlu beyti lmustafaa kii la doortay ahlu beytkiisii al adhaaru ee weliba daahirka ahaayee wanaagsana ahlubeytkaasoo daahirah macnaha halkan wuxuu kaga hadlayaa lmuminiin iyo ahlubeytkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam buu kaga hadlayaa intuba way soo gelayaan halkaas wa ahlu beyti lmustafaa kii la doortay ahlu beytkiisii al athaaru ee daahiryaalka ahaana fadliga iyo wanaaggaasi wax ka leeyihi wa taabicuuhu iyo kuwii saxaabada nebiga raacay assaadatu ee ugaasyada ahaa al akhyaaru ee dadka warwanaagsan akhyaarta ah halkaana taabiciintii buu kaga hadlayaayo wa taabicuuhu taabicu saxbi saxaabada nebi moxamed kuwii raacay assaadatu ee hogaamiyaasha ahaa ugaasyada ah al akhyaaru ee suubanaa fa kulluhum dhammaantood taabiciinta iyo saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalama fii muxkami lqur'aani qur-aanka sugnaanshihiisa kiisa la sugay ayuu ahnaa ku ammaanay calayhim dushooda khaaliquraxmaani allaha raxmaanka hee khaaliqul akwaani koonka adduunka midka abuuray fa kulluhum dhammaantood fii muxkami lqur'aani qur-aanka kiisa la sugay ayuu ahnaa ku ammaanay calayhim dushooda khaaliqul akwaani adduunyada iyo aakharo koonka ruuxi abuuray filfatxi suurat lfatxi buu ilaahay ku ammaanay laqad radia allaahu can ilmuminiin yuu ilaahay ku sheegay kow iyo walxadiidi suuratulxadiidna ilaahay waa ku ammaanay oo suuratulxadiid ilaahay waa ku ammaanay walqitaali suuratu muxamedna ilaahay wuu ku ammaanay saddexdaas suuradoodba saxaabada nebi muxamed iyo taabiciintaba ilaahay wuu ku ammaanay iyo waqayrihaa intaa waxaan ahayn biakmali lkhisaali arima kuwii ugu khayrka badnaa oo ugu dhammayska tirnaa biakmali lkhisaali arrima kuwii ugu dhammaystirnaa ayuu ku ammaanay kadaaka sidaasoo kaleeto fi towraati towraad dhexdeeda iyo walinjiili injiil dhexdeeda sifaatuhum tilmaamahoodu macluumatu tafsiili faahfaahinteeda mid la ogyahay weeye kitaabka qur-aankana waa lagu ammaanay towraad iyo injiilna way ku qornaayeen wladiina macahu waashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum tilmaamo badan ay lahaayeen baa jira marka ayib <clears throat> kadaaka sidaa kaa la soo sheegay xaaluu la mid yahay fitawra kadaaka kaa la sheegay oo kaleeto sidaasoo kaleeto fi towraati towraad dhexdeeda iyo walinjiili injiil sifaatuhum tilmaamahoodu macluumatu tafsiili faahfaahintooda mid la og yahay weeye iyo wadikruhum sheegidooda hadal cusub ka dhigo wadikruhum sheegidooda bilmanaaqibi walfadaa'ili fadaa'il iyo wanaagyaal lagu sheego fii sunnati almukhtaari nebikii la doortay sunnadiisa dhexdeesa ayay ahaatay ah, ama waxaa tidhaha wadikruhum sheegidooda fii sunnati lmukhtaari kii la doortay sunnadiisa lagu dhex sheego qad saara ay qad intashara way faafto way baahday sayra shamsi qoraxda socodkeedoo kaleeto fil aqtaari juhooyinka iyo dhinacyada ay socoto qoraxdu markay soo baxayso dadku dhan say ugu wada jeedaan fadliga iyo wanaagga saxaabada nebi muxamedna magaalooyinka iyo maqrib iyo mashriq iyo meel walba way kala gaartay wey wa dikruhum sheegidooda wanaag lagu sheego fii sunnati lmukhtaari kii la doorto nebi muxamed ah sunnadiina lagu dhex sheego qad saara wuu baahay arrinkaasi sayra shamsi qoraxda socodkeeda iyo baahitaankeedaoo kaleeto fil aqdaari jihooyinka ay ku baahday uma sukuutu aamusid waajibun mid waajib a ah weeye camaa shay laga aamuso jaraa dhex maray baynahum dhexdooda oo min ficli maa shay samayntii ah qad qudira la jaangooyey fa kulluhum dhammaantood mujtahidun mid walboo ka mid ah wuu dadaalay muhaabun mid la abaalmarinayo weeye wa khid'uhum gafkii ka dhacayna yakfiru waxaa u dhaafaya huud gefkaas alwahaabu kii hibaynta badnaayo wuxuu rabo qof u hibaynaya cidduu rabana siinayo wuxuu ku gebagabeeye wixii saxaabada dhex maray ee dagaalla iyo fitan ahaa inaan lagu aafoobin ilaahay baa gacantaada ka badbaadiyey carabkaaguna saxaabada nebi maxamed ha ka badbaado waxba ha ka sheeganoo ha caayin wixii khaladoo saxaabigu galo dee in la yidhaahdo khata aasaa dhacay oo dadka looga diga waa meesheeda laakiin in lagu tacyiiriyo oo lagu ceebeeyo oo dhaqan laga dhigto oo dadka lagu salliday dhaqan raafidada iyo itnaa cashariyada lagu yaqaano weeyaane ma aha dhaqan wanaagsan oo ahlu sunno shicaar u ahaa fa kullu uma sukuutu aamusid waajibun mid waajiba weeye camaa shay laga aamusay jaraa dhex maray baynahum dhexdooda waxyaalihii dhexdooda dhacay min ficli maa shay ficilkiisa xaalu yahay shaygaasi qad qudira la qadaro la jaangooye fa kulluhum dhammaantood mid kastoo ka mid ah mujtahidun mid dadaalaya wey muhaabun ee weliba laga abaalmarinayo dadaalkiis wa khid'uhum gafkooda yakfiru waxaa u dhaafaya hu asaga alwahaabu allaha hibaynta badan ayaa u dhaafaya wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi saxbihi ajmaciin